بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وشرط الصوم النية والإمساك عن المفطرات وعن المفطرات shuruuddii soomka baa halka gelaya musanifka fasal weeyaan wuxuu ku saabsan yahay fi shuruudi siyaami soomka shuruuddiisa in lala imaado ay tahay laga maarmaan haddii la waayo shardi kamida shuruuddaana soomkii in waxba ka jiraynin shardiguna waxaa weeyaan waa wax haddii la waayo mashruudkina la waayayo maa yalzamu min cadamihi alcadam haddii la waayo isagana mashruudkiisna waa la waayey wa shardu sawmi soomka shardigiisu anniyatu niyo wey maxaa yeele waa cibaada cibaado dhanna waxaa loo shardiyaa niyo inama alacmaalu binniyaat ayuu nabi sala allah alay wasalam yihi <clears throat> walimsaaku baa shardi ah inuu ka afaysto o iska ilaaliyo macnaha ka joogo can ilmufdiraat ama almufatiraat waxyaalaha wax afuriya waxyaalaha qofka hadduu isticmaalo afurinaya maakuulkii iyo mashruubkii iyo wax la cunay iyo cabitaankii iyo waxaasoo dhan baa mufadiraat waxaa soo gelaya iyagoo fara badan buu taxi doonaa wax alla wixii meel manfadaho furan oo joofka iyo gudaha galay gaaraya ka gala ama kor ha ahaato ama hoos ha ama dhexda ha ahaatee intaba soonka waa burinayaa jimaaci baa kamid asaguna fayanwi wuxuu niyoonayaa likulli yowmin maalin kasta maalin walba inuu habeenkeeda u niyoodaa la rabaa tabyiid yanwi wuu niyoonayaa fi leyl habeenkii likulli yowmin buu u niyoon inuu berri soomi doono fa in kaana fardan soonku hadduu soon farada yahay wajaba waxaa waajibaya tacyiinu in la cayino oo ramadaan iyo nadar iyo kafaara iyo hadba wuxuu yahay la cayino la sheego wa tabyiituhuna waa shardi oo waajib weeye in habeennimadii la niyoodo tabyiituhu min alleyl habeenkii in lagu baryo oo habeennimadii la niyoodo qabla alfajri saadiq waaga intuuna baryin ka hor ayaduna waxaa weeya farad weeyaan kolba hadduu soonku waajib yahay soonka sunada ah weeye midka maalinta aad iska niyoon karto haddaad waxba cunin wa tabyiituhu tabyiitu niyati niyadaa in la bariyo min alleyl habeenkii man lam yubayit isiyaama falaa sawma lahu ninkaan soomka aan habeenkii niyooni wax sooan oma sugnaani ba soo arortay wa akmaluhu niyada waxaa ugu kaamilsan an yanwiya inuu niyoodo weeyaan sowma kadin beri soonkeed can adaa'i fardin farad gudashadiis xaggiisna uu ka soomayo ramadaana fardi ramadaana yani ramadaanka faradka ah gudashadiis oo adda ah gudashadaas inuu niyoonayo beri inuu soomo ayuu niyoonayaa an ah, yanwiya sooma hadin can adaai fardi ramadaan waa ah, inta ugu dheer ama ugu kaamilsan haddaase ramadaan iska niyooto soomu ramadaan oo kuu filan tahay oo waxba qadan iyo adaa iyo aadan ku dardarin haadihi sanati sanadan lilahi tacaala intaasoo dhan ba waxaa weyaan akmalka sida akmalka wey in carabka laga qaadqaado carabka laga sheegana waxba laazim ma aha haddaa qalbiga ka niyooto waa kugu filan tahay culamada qaar waxay qabaan ramadaanka awelkiisa haddaad niyooto halkaa niyaa kugu filan qaarkood waxay leeyihiin waxba inaad habeen walbaba xaadirsa niyada shardi ma ahee istixdaadka iyo suxuurtii iyo waxaan o dhan baa niyadii soo wadagalayo oo amaaraadkii iyo calaamadii tusaysay inaad niyoonayso ee inaad markaad afuraysaba aad berri soonkiisi markaaba haddana iskugu imaato ama aad niyooto waxba shardi maaha qaarkood qabaan ficilkaa iyo qaraa-intaas iyo shaqada lagu jiro iyo suxuur cunida iyo istoosinta iyo waxaan o dhan waagi ma beryay ka gaarhsiiyadan wax oo dhan waa niyadii wey waa niyadii wey walow akhbarahu hadduu u waramo biru'yati aragtidii aragtidii baa loo waramay shaksi leylata shaki habeenkii shakiga low akhbarahu biru'yati leylata shaki habeenkii shakiga habeenkii shakiga waxaa la dhaha habeenka soddonaad ee bishii shacbaan bishii shacbaan oo soddonkeedii ay ay tahay habeenkaas marka ramadaanna waa noqon karaa soddonkii shacbaanna waa noqon karaa haddii marka la bishii wax sheegan la waayo oo lagu kalsoon yahay leylatu shaki baa la dhihi wa lagu kalsoon yahay hadi la waayo habeenka asaga ahaba waxaa u sheegay akhbarahu waxaa u waramay biruyati aragtidii leylata shaki habeenkii leylata shakigii man qof baa u waramay mankaasoo yahiqu bihi uu ku kalsoon yahay diin ahaan min manse waa qof aan laa yaqbiluhu laa yaqbaluhu xaakimu xaakimku unan aqbalaynin oo shuruudda qofka aragtida bisha ramadaan aragiisa lagu soomaayo waa inuu yahay qof muslima oo xor ah waxaa ujeedaa cadli ah oo dakar ah dakar ah. marka kuwaas ma aha laa yaqbalu lxaakim ma aqbalayo maxaa kamida ah min niswatin oo kale haweenkii iyo wacabiidin addoomihii iyo sibyaanin ah, caruurtii dad lagu kalsoon yahay wey diin ahaan laakiin xaakimku dadka uu ka aqbalo kamid maaha kamid maaha dad noocaasa ha ku waramay oo ku yihi bishii waan aragnay fanawaa markaasuu iska niyooday marka inuu beri soomo binaana sagoo ku dhisaya calaa dalika dadka uu ku kalsoon yahay oo habaadana weyn adoomi iyo caruur haadana dadku ku kalsoon yahay diin la weeye marka waa ku qancay warkoodii waa iska niwooday marka fa kaana wuxuu noqday minhu ramadaankiibuu kamid noqday maalintii sax bay noqotay siday sheegeen ayay noqoto wararkii oo dhan baa iskaalmaystay oo soo dhacay saxa waa saxaya soonka waa asaxaya waana soon sugan weeyaan qofka asaga ee ku waramay warkiisii aad ku soontay waa ku asaxay wa in nawaahu hadduusan niyoodo min gayri ikhbaari axadin axad u waramay wixii aysan jirinba soddonkii shacbaan markay aheyd bishii in ramadaan tahay in kale ay suuragal tahay waxba aan laakiin la ogeyn wax u sheegana aysan jirin ayuu iska niyooday berri inuu son yahay fa kaana wuxuu noqday minhu min aramadaan qadantii berridii waxay noqotay ramadaankii bay kamid noqotay lam yasix ma asaxay lam yasixa ma asaxay soonkaas liannahu mutaradid wey waniyat lmutaradid laa laa tuqbal la aqbali maayo waa mutaradid oo inuu soon yahay inuu soon ahayn ayuu isku hayaa jasbi maa la rabaaye berri inay soon tahay laga yaaba iska yiri sababan waxaa isku mida ah ama xataa aduu mutaradiya berri waa son iska yihahda so wax u warrama jirin iyadoon kama asixayso labada midna kama sixi mayso maxaa yeelay wax lagu kalsoonaan karo oo warka asaga oo ka maqlay ru'yatu hilaal wax sheegana lama hayo soddonkii bisha uma dhamaaneen labadaas uu soonka kusugnaan jiray soonka labadaas kusugnaan jiray marka wx wax uu kusugnaa uu jirin ayuu iska niyooday fa kaana minhu lam yasaxay sawaan waxaa isku mid a ah, jazaman niyata niyadi jazmiya berri iska niyoona berri soomi dhahaya aw taradada taradudya bihaa niyadii ku taradudya oo wuxuu yihi hadduu berri soon yahayna waan soomi haddii kalena hade soon ma aha buu yihi taradad ayuu la yimid in kaana kadan ramadaana fa asuum yuu taraduday faqaala wuxuu yihi waa ka in kaana kadan berri hadduu yahay min ramadaana ramadaan hadduu yahay fa saaimu waan soomana wailaa falaa wailaa famufdiru mid afur ayaan iska ahay ayuu taraduday kaas isagaa ka asix mayso hadduu jasmiyana ka asix mayso hadduu irtadado ka asix maxaa yeeley meeluu saaran yahay ma laho mima tathbutu bihi ilhilaal bisha waxay ku sugnaanaysa maxay ahayd inay soddonku dhamaato ama la arko midna marka lama hayo walow qaala hadduu yidhaahdo leylata thalaathiina min ramadaan habeenkii bisha ramadaan soddonkay ahayd taa hore waxay ahayd shacbaan soddonkeedii oo ramadaan laisku diyaarinayay bay ahayd tanna waxaa weeyaan soddonkii ramadaanka oo inay shawaal tahay inay dhici karto inay ramadaan soddonkeed tahay inay dhici karto hadda la joogaa low qaala hadduu yihahdo leylata halaaثiina min ramadaan habeenka ramadaanka soddonku ahaa in kaana qad beri hadduu yahay min ramadaana ramadaan fa ana saaimu waan soomanahay buu yidhi wa haddii aynu ahayn fa buu yidhi waa taraduday fa kaana min ramadaana ramadaan bay noqotay saxa waa saxaya maxaa yeelay waxaa weeyaan binaan calaa maa yani waa waxaa la yihahda istisxaabka la yihahda wey baqaau maa kaana calaa maa kaana alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaanadi wey ramadaan baa kusoo jirtay soddonkan maalin sodonaad ramadaan inuu yahay baa asalku ay tahay kol haddii marka aad iska nugato tira beri sodonkeegi man buuxsan aad tiraahdo ramadaan ay ku noqoto soonka waa ka asaxay ila ramadan waa kusoo jirtay taa hore laakiin waa shacbaan buu ahaa waxa kusoo jirta wax suganna lama hayo asalkii shacbaan weya wax kama asaxayo wayasixu naflu sunaa asaxaysa sunadii haddaan niri faradka habeenkii in la bariyo oo habeenkii la niyoodaa waajib ah sunadii ka waran yasixu waxaa asixi annaflu sunadu biniyati niya ay ansaxaysa mulaqati mulaqa qabla zawaal intayna qoraxda weli zuulin beri waan soomi inaad iska niyooto way ku banaan tahay qabla zawaal waagi baa kuu beriyey adoo soon xali baryinin waad iska niyoon kartaa wain akala hadduu cuno aw amase shariba uu cabo waxyaalihi hadda wuxuu ka hadli doonaa meeshan oo jawaabta intaas jawaabteedana meel fog bay dhici doontaaye waxyaalaha mufdiraadka la soonka afuriya ama mufdiraatu siyaam yuu wuxuu ku yihi wain akala hadduu cuno in akala hadduu cuno cunto oo mase shariba uu cabo wax yar bahaadee oo mase istacada sanka uu iskaga shubo sucuudku waa sanka daawo iyo wax laiskaga dhibciya la yihahdaa leanna wixii ay xabadka iyo joofka u galo oo mase ixtiqana uu gadaal wax iska geliyo ixtiqaanka waxa wey daawo dabada la iskaga shubi jireed dabada iyo ibti iyo wax la iskaga shubo ayaa la dhihi jiray ixtiqaan xuqna hadda xuqnada waxaa loo isticmaalaa luqada mucaasarka ah irbada ayaa loo isticmaala xuqna laakiin fuqahaadu hadday xuqna ku dhahaan dabada iyo ibti iyo wax la iskaga shubay ahaan jirta aw ixtaqana markaas uu iskaga shubay dabadii oo mase suba fii udunihi dhegtiisa wax lagaga shubay suba maaun biyaa la shubay fi uduni dhegtiisa iyaa biyo lagaga shubay fa wasala wuxuu gaaray ilaa dimaaqihi maskaxda jawfka maskaxda ayuu gaaray aw mase adkhala wuxuu geliyey usbuucan far ow hayro waxaan far ahayn yufii duburi dabada iska geliyey oo mase qubulihaabay iska gelisay gabadhii qubulkeedii farjigii waraa maa yabdu waxa muuqanaya gadaashiisa cinda alqacda markay fadhiisato waxaa muuqanaya markay fadhiisato gadaal wax ka siyaabay gaarsiisay fartii oo mase wasala wuxuu gaaray ilaa jawfihi jawfkiisa waxaa gaaray calooshii iyo shay waxbaa gaaray min dacnatin darba iyo dhufasho iyo durid la duray darteed iyo calooshi wax gaaray oo tori iyo waxbaa gaadhay aw mase dawaayin daawaa gaadhay aw mase taqayaa waa ismantajiyey kasbu iskaga keenay mantagii oo mase jaamaca wuu jimaacay nahaar ramadaan buu reerkiisii jimaacay oo mase baashara waaba taataabtay fii maa duuna farji waxaan farjiga ahayn buu ka taabtay oo aw istamnaa ama minidii buu iska keenay oo gacanta wax iskaga keenay fa anzala labadan dambe mubaasharadii iyo istamnihii anzala markaasuu dejiyey taa hore jaamaca bay ahayd tanna waxa wey baashara baashira u taartay fi ma duna farji aw istimna waa iska keena istimnuhu waa biyaha xoog laskaga keeno ama gacanti wax laskaga keeno ama wax kale faanzala markaasuu biyihii dejiyey aw mase baalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday fii madmadati luqluqashadii buu ku xeel dheeraaday aw mase fi istinshaaqin sandaarsigii buu ku dheeraaday oo sacanbaaraarkuu biyihii gaarsiiyey oo ku jiiday neeftii markaasuu fanazala biyihii ay degeen jawfahu jawfkiisii calooshiisii xabadkiisii gaaray tageen aw akhraja wuxuu soo bixiyey riiquhu candhuuftiisii buu soo saaray min famihi afkiisi uu ka soo saaray kamaa idaa jara siduu isagoo jiiday oo kale alkhayta dun buu soo jiiday fii fiihi afkiisa dhexdiisu dun saa usoo jiiday toofsaa u dhexmariya duntii saa usoo jiiday cinda fatlihi dunta markuu soo haayey xarigii wax ka soo haayey ayuu deena madaxdii wixii uu soo hayay afka ku qabsaday buu saa ugu jilciyey carabtii oo candhuuftii usoo jilciyay markaas saa ugu jiiday candhuufta soo raacay fanfasala calayhi dunta ayadeeda meelhexda waxaa soo soocmay riiqun candhuuf ayaa kusoo soocanta oo soo raacday oo halkaa iska taallo candhuuftaasi meedhexda ka saaran markaasuu uma raddow kusoo ceshaday afki oo wabalaca buu laqay riiqahu candhuuftiisa banaanka marka hore tagtay buu dib usoo laqay oo mase balaca wuxuu laqay riiqahu candhuuftiisii mutaqayiran xaalay doorsoontay maxaa dooriyey kamaa idaa fatara oo kale asagoo soo haaya khaydan dun ayuu soo haaya meedhex iyo fataqayara markaasay candhuuftii doorsoontay bisabqihi riinjigii dunta iyo madaxda muxuu ahaa midabkeedii iyo macaankeedii wixbay la doorsoontay cambuuftii oo khaaliskii iska saafidaa bay ka tagtay ow amase markaasuu deena dhaqay ow amase kaana najisan nijaas bay aheed najisan bay aheed cambuuftu way nijaasowday mutanajis wey oo say u nijaasooba cambuuftu kamaa idaa damiya waxaaba dhiigay famuhu afkiisi baa dhiigay fabasaqa waa iska tufay dhiiggii guduudnaa xataa safaa ilaa cambuufta ay saafi ka noqotay riiqu cambuuftiisi saafi noqotay walam yaksiluse weliba dhaqin afkiio waa mutanajis ow amase ibtalaaca wuxuu laqay nukhaamatan khaakho kasoo goday min aksa alfami afka meesha u shisheesu kasoo goday iyo maskaxda iyo halkaasi xabadka kasoo goday waqadara waana karaa calaa qadciha inuu iska soo jaro oo majiha iska tufana waa karaa fatarakaha hase yeeshee waa ka tegey xataa nasalad ilahay kasoo degaysay ow mase ialaca alfajru ilahay kasoo degto dana ka laqay ow ialaca alfajru waagi waa beriyey wahuwa isagoo mujaamicun jimaacayo islaantiisii fasadaama waa sii watay waa sii daayimay walow laxdata wax yar baa allah ka dhige wahuwa asagoo fi jamiici dalika intaan soo sheegna oo idilba daakirun waa xasuusan yahay lisowm inuu sooman yahay wa caalimun waa og yahay bitaxriimi waxaa in la sameeya inay xaaraan tahay ramadaankii badala sawmuhu soomkiisi waa buray halkaas jawabta ku dhacday intaan soo sheegna o dhanba jawaabta halkaa kula kuf badala sawmuhu mubdilaat soom marka weyaan oo akli iyo shurbi iyo jimaac iyo wax alla wixii manfad gaaro o dhan isku soo aruuri waxaas o dhan caamidan caalima btaxriimi babala sowmu wa calayhi waxaa korkiisa alqadaa inuu qadeeyo marka haddii maalintaasi uu soonkii ka buray qadaa laga rabaa wa imsaaku baqiyati nahaar maalinta inteedii soo hadhayna waa inuu afhaysto ma dhehaysi kol laba soonka waa iga buray waa iska cuna waa iska cabi ma dhehayside xurmat ashahri xurmat nahaar ramadaan in la xurmeeyo oo la ilaaliyo shaciiradaas marka maalintaa inta ka soo hadhayna waa afhaysanaya imsaaku baqiyati nahaari wa daabitu lmufdiri haddaba waxyaalaha mufdirkee wax buriya waxa kuu soo aruurinaya haddii lagu soo koobo si kooban oo aruursan lagugu sheego daabitku waxa weeyaan waa wax koobaya aruurinaya waxyaalo jus-iyaad oo furuuc ahoo kala tagtagsan kuu soo aruurinaya daabit la dhahaa qaacidadana waa ka hooseeya marka wadaabitu lmufdiri midka wax afurinaya waxyaala wax afurinaya waxa kuu soo dabdinaya kuu aruurin waxaa weeye wusuulu caynin shay la arki karo oo cayn ah ama biyaah ama dacaama inuu gaadho wainqalad caynta haba yaraatee min manfadin meel duleesha xaggiis oo maftuuxin furan ilaa jawfin caloosha u furan meel manfadaha furan oo haddana u furan ilaa caloosha u furan inuu wixii ka galo ama afka ha ahaato ama dabada ha ahaato ama ibta ha ahaato ama kelidii caloosha xaggeeda ha ahaato meel furan oo manfadoo duleesha inuu wax galo ah ayaa markaa la arkayo ayaa waxyaalaha waxaa furiya intaas o dhan waxaa lagu soo aruriyey maakuulkii mashruubkii wixii la cabay wixii la isku daaweynaya intaba soo wadagelaya waljimaacu jimaaci baa asagana soonka buriya daabidkaa waxyaalaha wax buriya waxaa kamid ah jimaaci inuu qofka dharkiisi jimaac u galmoodo walinzaalu inuu dejiyaan ayaduna soonka waa buriyaa can mubaasharatin taabasho iyo basharadii islaamta jidhkeeda u taabtay oo kale aw mas istimnaayin iska keenid uu iska keenay can istimnaayin inuu iska keeno shahwadii caaliman isagoo og bitaxriimi daakira xasuusan lisom intan waa iska khulaaso hadalkii dheeraada soo maraynay ayuu xoogo kuusoo aruuriyey laabadkii buu kuu sheegay wayalzamuhu ifsaad marka qaar hadii culamada qaar ay u arkaan inuuna soonka burinaynin inuu soonka burinayo xijaamada kamid ah xanaabiladu ay qabaan afdar alxaajim walmajuum ayuuna qabaan shaaficiyadu wayalzamuhu wayalzamuhu waxaa qofka ku laazimaya liifsaadi soomi soomkii fasahaaday daraadiis fii ramadaana ramadaan gudihiina fasahaaday kuna fasahaaday biljamaaci jimaaci jimac ku fasahaaday islaantii buu jimaacay qofka salaatiisa jimaaca maalin ramadaan wuxuu isku darsaday soonko ka beray ko asagoo maalinta qaldaheed laga rabo laba asagoo kafaaro weyn laga rabo saddexdaas isku tegi marka wayalzamuhu liifsaadi soom soomkaa fasahaday dartii fi ramadaana fasahaday biljimaacina ku fasahaday waxaa laazimaya maca alqadaai maalinta ayada in la qadeeyo maceediyo la jirkeeda kafaaratun kafaara laazimaysa horta maalintii waa in la qadeeyo kadibna kafaara waajibi wahiya kafaarada maxay ti cidqu raqabatin weeye <clears throat> addoon xoraynteed muminati alla rumaysay saliimatin ka nabadgashay min alcuyuubi lmudirati ceebaha qofka dhibaya bilkasabi shaqadii u qabsan lahaa wixii ceeboo ka dhibi laheed oo haddii addoonka hala gataama la dhahana ceeb darteed loo nici haddii inuu la xoreeyo ay noqoto shaqaysan aan shaqaysan karin xubin ceebeynaysa oo shaqada ka maarata ka xanimaysa waa inuu ka nabadgalo muuminatin saliimatin min alcuyuubi lmudira wey addoon noocaas waa inuu xoreeyo kafaarada qofkan reerkiisa u galmoodo u jimaacay ninkii caraabiga aha nabigu yimid alayh salam ya rasuul allah halagtu lahaa waan halagsamay oo maxaa ku halaagay waqactu imraati fi nahaar ramadan buu yihi markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi hal tastadiicu an tuctiqa raqaba addoon ma xorayn kartaa maya sitiina miskiinna ma quudin kartaa maya eh, shahrin mutaabiciin ma soomi kartaa maya lixdan miskiin ma quudin kartaa tartiib wey marka kafaaradan waa muratab wey kafaaraadku waxaa weeyaan mukhayar iyo muratab ay uqaybsamaan kuwa khiyaara oo meesha rabta ka bilow iyo kuwa muratab oo tartiibsan oo ta tu weydata kale un markaas ad u gudbi karto ayib fain lam yajid hadduunan helin adoon xoraynteed wuu waaye xisan ow sharcan ama macnan adoonba lama helaayaba suuq laga heli maayo maba jirta wax adoon lena maanta mathalan ama waa jirta wuxuu kugata waaye ama gacantiisa kuma jirto fa siyaamu shahrayni facalayhi siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriidhaa laga raba inuu soomo mutataabic macnaheedu waxaa weeyaan inuuna hal maalina afurin maalin inuuna afurin hadduu laakiin afuro marad dartii iyo safar dartii waa afuro shaaficiyada qaar waxay leeyihiin tataabucu waa dhacay waa buray waa inuu soo bilaabaa culamada qaar waxay qabaan hadduu qofkan afuro biidnin sharciyin ku afuro oo mariid wey faman kaana minkum awal bu haystay ruqsu haystay ow calaa safarin buu haystay ciid bay ku hagaagtay nacam islaantii xaysho caado ku dhacday way nifaastay wixii labadii bilood ugu jiro arrimahaas hadday tahay waxba tataabuc ma kala go-ayo markii cudurkii uu baxo meeshii bay kasii wadaysaa fain lam yastadic hadduuna karin laba bilood inuu soomo faidcaamu sitiina fa calayhi idcaamu sitiina lixdan inuu quudiyo miskiina min miskiin masaakiina dhexda miskiin buu quudinaya miskiin walbaba cinda shaaficiya waljamhuur waay siina wuxuu siina meeqa hal mudaa la siina wa cinda alxanafiya mudan fain mudaan fain cajaza hadduu cajizo sidee la yeeli saddexdiiba waa ka cajisay habatat fii dimatihi dimadiisay ku sugnaanaysaa ah, dimadiisa maxalu takliifka ayaa dima la yihahdaa dimada waxay ku mithaaliyaan weel oo kale weel oo kale ku mithaaliyaan koobkaa hadduu maran yahay oo waxba ku jirin waxay ka dhigan tahay dimadii oo faariqa qofkan salaadii casr ee lagu lahaa qabla casr markii la aadaamay shaqala dimatu way mashquushay baa lahaha way mashquushay marka casrkii markuu tukado faraqad bariati dima weelka waa ibr waa maranyi markii haddana maqribka la gaaro weelka waa buxsami dimadii saasaa lagu fasiraa saas wey marka walidalika waxa la dhaha mashquulu dima bariatu dima la dhaha mashquul macnaa wax buuxa la dhaha marka waxaa weeye haddii qofkii saddexdii midna uu ka riwaayseelayeen habatat fi dimati dimadiisii ku sugnaan korkiisay saaraan oo fanadirat ilaa maysara unbuu dhinac gaganaya saas wey lannahu ninkii asaga ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam u calaacalay markuu saddexdii midna mahaya yiri raashin buu siiyey rasulka alay slam muna dhihin waba lagmalade mu dhihine ho raashin kalo iskaga bixi yiri halkaas waxaa laga qaatay in dimadiisa qofka ay dushiisa tahay hadduu waxba haysan haddii la siiyo ama isaga buu kasbado mar allaala marku xool waa inuu bixiyo waa inuu bixiyaa qaarna qaala wax qaarna waxay qabaan maya ee kolba haddii saddexdu midna u waaye wax lagu yeelanayo ma jirto wax lagu yeelanayo ma laha maxaa yeele nabiga alay salaam muuna dhihin orada carruurtaada sii hadda laakiin waa lagu leeyahy ogow muuna dhihin taakhiru bayaani can waqti alxaaja laa yajuus caraabi waxba garanaynin buu ahaa inuu cadaynta ka qariyana ma banaana saasleeyihi kuwa kale waay maya tahiru bayaani taakhiru bayaani ilaa waqti alxaaja weeyaan oo mar allaala markuu wax helo ayaa la ag istaagaya habatat fii dimatii bay ku sugnaan bu ku ley musanifku walaa yajibu ma waajibayo cala almawduucati tii la jimaacay kafaara kuma waajibayso ninkii un baa la qabsanaya oo le kafaara iska bixi aw haweenaydi may waxba iyadoo lagu mari ninka nabiga alay salam markuu yii waqacti imraati ala ramadan asaga un baa laga dabagalay aw islaantii iyo habixisi iyo waxba lama dhihin marka culamada halkale ka qaateen qaar qaba way jiraan hadday mudaawaca ay tahay oo ay soo jeeday ayana aqbashay oo khiyaarkeeda uu arrinta ku dhacday ayadana kafaara lagu raba lannaha mukalafa ayadu waa mukalaf ah, wixii ninka saaraba ayadana saaran labada qolba masalada way qabtaa lakin sida haddaan ku socono waxaa weeye walaa yajibu cala almawduucati kafaara laguma leh fain facala hadduu sameeyo jamiica dalik intii hadda soo sheegnay ayuu sameeyey naasiyan asagoo halmaansan buu sameeyey nacam cuntadii iyo cabidii iyo waxyaalihii mufadiraadka ahaa ayuu sameeyey asagoo halmaansan oonan waxbaba is ogeyn khaalidiinia ah ayuu sameeyey see la yeri aw mase jaahilan asagoo jaahilka ah waxaan inuu xaaraam yahay maba ogaba ow mase mukrahan mid la khasbay wey oo mulji ah xoog ku cun baa l cuntada hadii waxbaa lagu yeelaya aw qalabahu lqayu mantagii baa ka qaalib noqday aw meesha aan nidhi iska keenidda uu iska keenaya wax burinayso mantagii isagaa ka qaalib noqday oo wuu soo dhaafay aw anzala waa dejiyey manidii iska keenid gacan iyo ficil iyo midna ma ahee bixtiraamin dhadhab iyo alaladi qarow waa saaxday markaasay ka imaatay aw mase can fikrin fikir uu fikiray oo wax maamiyey ayay kaga imaatay manidii aw nadarin fiira uu wax fiiriyey bay kaga imaatay aw nazala jawfa jawfahu calooshiisa waxaa gaaray iyo xabadkiisa bimadmadati luqluqasho wastanshaaqi sandaarsi bilaa mubaalaqatin una ku xeeldheeraan tii hore mubaalaqa aheed oo mase jaraa ariiqu canuuftii baa ku dureertay bimaa baqiya wixii soo haray min adacaami oo raashina fii khalaali asnaanihi ilkihiisa dhexdooda wixii ku jira cuntada suxuurtaha canuuftu la qaadiy iska raaceen bacda takhliilihi markuu soo saarsaaray kadib wacajaza uu ka cajizay deen can maji inuu tufu ka cajizay oo ku tagtay aw mase jamaca riiqa canuuftii siduu intuu aruuriyey fii famihi afka gudihiisa yuu mubtalac afka gudihiisa kusii laqay banaanka ma keenine sirfan xaale khaalis yihiin wax ku darmaday iyo wax dheehay iyo wax maaragtay meedhax iyo riinji iyo dhiig iyo wax dheehayna ma jirto waa iska cad yacnu iska cad wey afkeena kama soo bixin aw akhrajahu calaa lisaanihi carabkiisuu kusoo saaray uma raddahu markaas u celiya o iska laqay banaankaas carabkii u saaran yahay aw ikhtalaca wuxuu soo fujiyey nukhaamatan nukhaaca khaaqa min baatini sadrihi xabadkiisii iyo meelahaas kasoo saaray falafadahaa markaasu iska tufay ma laqine aw mase dalaca alfajru waagii baa bariyey fii fami walaal fii fami afkiisuna dacaamu raashin uu ku hayo falafada waa iska tufay adaanka duu maqla ma waagi bariyey aw kaana mujaamaca waa jimaacayo fanazaca waa siibay fi lxaal isla markiiba waa siibay aw naama waa saxday jamiica nahaar maalintao dhan bu hurdo ugu jiiday oo uqmiya caleyh waa la miir daboolay fiihi fi lyoom maalintao dhan uu miir daboolsanaa wa afaaqa wuxuusa miirsaday laxdatan wax yar oo daqiiqada laga dhigay buu ka niyeysaday maalintii oo dhan istiqraaq ma qabanine hadduu istiqraaq qabto majruun oo kalena wuxumbaari in maalintii kamiduu yar niyeysaday hurdadu laakiin ayado hadduu kuwa dhamaystay dhib male minhu min alyowm kamida lam yaduruhu fi jamiici dalika intaasoo dhan ma dhibaayo waxba wax dhibaayo ma jirto uu ku jimloonaya sheekha maanta koox koox buu iskuga qabani hal mar buu ama ama lam yaduruu kugu khatimaya lam yaduruu fi jamiici dalika waxaas o dhan de nusuusteedu garanaysaan madmadada istinshaqa wabaalig fi listinshaaq ilaa an takuna saa'iman xadiidu laqiid binu samira kdhijir nabi sal slam waxaan kalala qiyaasaad bay u badan yihin lam yaduruu fi jamiici dalik wayasixu sawmuhu soomkiisi waa saxayaa soomkiisina waa sixi leanna wax u qastay maahe waidaa akala hadduu cuna muctaqidan asagoo caqiidaysan oo malaynaya annahu leylun habeen inuu ku jiro iyuu suxuurta iska sii watay habeen buu u malaynayaa fabaana waxaa cadaatay anahu nahaaru waagii inuu baryey oo xilliguna suxuurinaya waagi uu baryey baa cadaatay oo mase akala cuntuu cunay dhaanan asagoo u malaynaya lilquruubi inay qoraxda dhacday asagoo u malaynayo ayuu iska afuray qoraxda waa dhacday u maleeyey waa iska afuray wastamara alishkaalu ishkaalkiina waa sii daa'imay oo wax qoraxoo soo baxday ma jirto oo sidaa unba iskaga madoobaatay qoraxda iskaga madoobaatay habeenimadii qumaneed ay usoo gashay wajaba alqadaau qadaa waajibaya wajaba waxaa waajibi alqada qad laa waajibi marka qaar culimada kamid waa kala qaadayaan hadduu suxuur habeen umalaynayo suxuur oo suxuuranayo habeen umalaynaya maalin noqoto saxa sowmuhu lianna alasla baqaa ley habeenkii inuu baaqi yahay baa asalu xaggaasu raacinaya haddii laakiin maalinimo cunto cuna asagoo umalaya qoraxdeedii dhacday badala sowmuhu wa alqadaa liana alasla wuxuu ahaa baqaau nahaar saasay ukala qaadayaan qaarra saasay ukala qaadayaan sheekh cuthaymin raxmat ullah aleyh fi shari mumti wuxuu leeyahy asagu sharx mumti ala zaad mustaqn wuxuu leeyahay wax labadaba midna ma buraaya midna ma buraaya rabbana laa tuakhidna nasina akhdana wuu soo dariishanaya khata baa dhacay aduu cuntaas ka cunaysa suxuur baad marinaysay waxaa dhacday waagi inu beryey waad afuraysay afur baad marinaysay qoraxdii baa soo booday marka waxba dushaada maaha ayuu leeyahy saas aayadaha soo dariishanaya wain dana hadduu u maleeya an alfajra fajrigii ama waagii lam yaطlac inuu weli dhalanin faakala waagi inuu weri dhala ninbu umalaynay faakala waa iska cuna wastamara ishkaal ishkaalkiina waa daa'imay falaa qadaa fabaanadi hore ma ahe istamara ishkaal inuu xilligan uu suxuurinayo suxuur ay tahay oo waagi weli beriin bu umalaynayay wax ku caddaadayna ma jirto falaa qadaa qodo korkiisa maahaan wayantaraa fi ahnaai yowm maalinta dhexdeeda isagoo sooman hadduu ku soo dariyo junuunu waali walciyaadu billah waa waash isagoo soomana walow fii laxdatin wax yar baa ilbiraqsi baa laa ka dhigay oo minhu maalinti kamid eh aw ma istaqraqa nahaara maalintiisoo dhanba wuxuu ku maasheeyey oo ku daboolay biliqmaai miirdabool maalintoo dhanba u miirdaboolaa wax yarna kama baraarugin ah, waa unsuuxsanaa ama waa miirbeelay aw daraa xaydun haweeneyda xayd baa kusoo dariyey aw nifaasu nifaas iyo way dhashay iyadoo soomaneed badala soom intaba soomka waa buraya intaba soomka waa buri wayundabu waxaa la suneeyaa maxaa maawaanidii bay kamid tahay mawaanic soom naam junuunka iyo muxuu ahaa iqmaha mustaqriqa ahi xaydki iyo nifaaski iyo mawaanicu kamidi wayundabu waxaa la suneeya asuxuuru suxuur baa la suneeyaa wain qalla haba yaraada inay wuxuuna aad cunta akruleilka walow kaana bimaa in biyaba allah ka dhige tasaxaru fa ina fi suxuuri baraka ayuu nabi sala allah alay wasalam yiri suxuurta waa barako waxa yar allah ka dhige wuxuuna iska isticmaal wisaalkiisa saa laga baxdo walafdalu sida fadliga badanse taakhiiru in la dib dhiga weeya suxuurtu maa lam yakif fi subxa hadduuna subax ka baqaynin salaadiis waa ina ku dilaaca kabaqay inuu dib u dhigo saacada u dambeeya uu suxurto ayaa fiican xadiidkii zayd radia allahu canhu waa ka dhihi jirta saxarna maca rasuuli lahi sal slam uma qumnaa ila salaad kan baynahuma anas markuu yiri wuxuu yihi qadru hamsiina aaya qadru khamsiina aaya marka waqti yar baa yaa udhexaysay walafdalu sida fadli badan tacjiilu fitri afurka asaga in la dedejiyaa fadli badan idaa taxaqaqa lguruuba dhicitaankii markuu xaqiiso qoraxda inay dhacday indhihiis ay ka qarsoonaatay waa inuu afurka ku degdego ah, ah, marka ummaddu kama zuulaayaan khayr maa ajalu lfitra wa akhiru suxuur ayaa soo aroortay wa an yufdira inuu afuro ayaa sunaa calaa tamaraatin xabalo timira inuu ka afuro witran tira isdheera uu ka afuro fain lam yajid hadduunan helin falmaau biya afdalu fadli badan biyahaas inuu iskaga afuro liannahu dahuur ayuu nabig yiri slam wayaquulu wuxuu lehy markuu afurayo allahuma laka sumtu adaan kuu soomay wa risqika risqigaada korkiisaan afdartu ka afuray ayuu leeyahy xadiis baa kusoo araray waa daciif xadiidkaasi dahaba damau dahaba damau wabtalat alcuruuqu wahabata alajru in sha allah baa saxa kaasaa saxa ama allahuma laka subtu risqa afdartu xadiidkiisa waa daciif wayundabu waxaa la suneeyaa karat ljuudi deeq fara badan baa la suneeyaa qofki inuu khayrka ku degdego oo deeq badan bixiyo sadaqa iyo daaqa wax fara badan uu sameey bisha ramadaan wa raximi qaraabada xiriirinteeda ayaa sunaa iyadoo sunna marka ahayd in lasii badiyo wa kahratu tilaawati اlqur'aan qur-aanka akrintiisa in la badiyo shahru qur'an baa la dhaha ramadaanke in qur-aanka marka la akriyo aada loo badiyo lagu dhameeyo la dhameeyo tadabur lagu akriyo wاlictikaafu baa sunaa in la ictikaafo ramadaanka siyama laa siyama waxaaban kuma jirin alcashru lawakir tobanka udambeeya ee leylatu qadarka la rajeynayo tobankaas isagu si gaara ah ictikaafka iyo masaajidka lagu nagaado ayaa aad laisku faraya waan yufdira inuu afuriyaa sunaa asuwaamu asuwaama dadka sooman an yufdira ah, suwaama dadka sooman ee muslimiinta inuu afuriyo oo uu ka ajir gurto walow bimaan biyaba alla ka dhig biyaba alla ka dhig xun inuu siiyo la gaaro inta weli afur wa taqdiimu qusli janaaba janaabada qabeyskeeda inuu hormariyo cala alfajri fajri ka hormariyo waaga intuu ku dilaacay xalay baa janaabo ku dhacday inuu intuu waaga beriya qabaysaa fiican hadduu waaga ku beryana dhibaato ma laho saxa sawma waa saxay xadiid caaisha radi allahu canha dhihi jirtay nabiga alay salaam kaana yakuunu caleyh janaaba ku dhici jirtay markaasuu deena waagu beri jiri ayadana waa dhacdaa waayahay wa taqdiimu qusli janaabati cala alfajri inuu ka hormariyo fajriga waagii salaada subax wa tarku lgiiba inuu ka tago ayaa sunaha yani awalba qiibadu xaaraan bayd xamtooda qiibada loo jeedaayo laakiin inuu bisha ramadaan kasii fogaadaada si ugu sii boorinaya wey ah, walkadib iyo beenta iyo walfuxsha warka xun ama ficilka xun waxyaalaha faaxishka foosha xun o dhan inuu ka fogaado leanna man lam yadac qowla zuur baa soo gelaysa ninkaan waxa xun ka tegin iyo walcamala bihi falaysa lilah xaaja fayadacdacamu sharaabudu wey camalkiisi o dhan baa ajirki o hawaabki o dhan baa ka tegaya lakin soon kama buraay soon kama buraay bikhilaafi daahiriya daahirada waxay qabaan ayagu soonkiisa qofka u dhamaad hadduu xanto hadduu waaayo hadduu waxaayo soonkaa gubray kuwaasoo maarka intay isdagaalaan biyo la ordaaga cabaaya oo war waxaa dhacay nin baa isdagaalay kule daahiriyadaasuu biduuni qastin iska waafaqay uu ku dhacay laakiin sida raajixa jamhuurta ku tagtay waxaa weeyaan isku darsan mahayo isagoo dambaabay oo xan ku dhacay yo isagoo haddana camdan maalin ramadaana sabab la-aan iska afuray laba dambi buu dushii soo gaaray marka waa inuu soonkiisa wato laakiin thawaab iyo ajir ma laha qofka soonkiisa ilaashanin wlfujuuri faajirnimada wax alla w foolxun o dhan faajirnimada soo egagelayaan haddii maal noqoto haddii qowl noqoto haddii ficil noqoto washahwaati shahwooyinka inuu ka fogaado wax naftiisa ay jeceshahay oo idil inuu ka fogaado ilan soonka waxaa loogu talagalay qofku inuu waa waxyaalaha rafadka uu ka fogaado iskaga tago waxyaalaha shahwaadka naftiisa kabxuljimaax baa loogu talagalay in nafta iyo xooggeeda iyo la dhimo oo xumaanta iyo shahwaadka ay u baratay laga jebiyo oo qabkeeda la jebiyo oo daacada lagu layliyo ayaa la rabay marka inaad waxyaalahaasi shahawaadka naftu jecesha o dhan iska ilaaliso ayaa fiican walfasdi inuu ka fogaado dalaandalka fasdigu waa dalaandal qofku inuu isdalaandalo oo issarsaro sarsarmada la sarsaraayo dhiig la iska keenayo lugaha iyo meelahaas waxaa la dhahaa fasdi walxijaabatu toobinka toobinkuna waxaa weeyaan intii fasdi la sameeyo o lagu qabto dan xajaamada in dhiig badan lasoo daadiyo culamada qaar waxay qabaan inuu soonka burayo xadiid baanu kusoo araray aftar alxaajim walmaxjuum kii eh, toobay iyo kii la toobayba haddii uu isticmaalayo qarni iyo wax la nuugaya jiri jirta caaisha waxay leedahay kaana yuqabil alayh isalaatu wasalaam markaas waxay dhihi jirta waayukum yamliku irbahu kamaa yamliku rasulah irba suu nabiga alay slam xaajadiisi u guran jiray yaa u gudan kara oo ilaashan kara yani mulkisi u mulkin jiray uhanan jiray u celin jiray shahwadiisa nabiga alayh salaam yaa u celin kara calaa kulli marka qofkii naftiisa ka baqaayo wanxaama xoola lximayo shaku an yaqaca uu soo galaaya oo iska ilaali wey fa in shuutima haddii la caayo falyaqul ha yihahdo inii saaimu waan soomana qof baa caayay hadal ku yiri ku xadgudbay inii saaim ha yidhaahdo afkana kaga dhawaaqo qalbiga ma ee afka kaga dhawaaqo maxaa yeele naftiisana waa ku baraarujiyey qofkaa kalena waa ku baraarujinaya waa xasuusinaya marka waxay noqonaysaaba min baabi amrin macruuf wanahy can munkar ayay noqon warban soomaliya marka tirahdo qofkii waxa weeyaan xumaantii inuu iska dhaafaa ba dhici karta wayaxrumu waxaa xaraana alwisaal walwisaalu wisaal baa xaaraanay wayaxrumu alwisaalu xiriirinta waakaasaa kuu sheegay xiriirin maxaa la dhahaa bianlaa yatanaawala inuuna waxba una laacin oona qaadanin fi leyla habeenkii shayan waxba maalinta o dhan u soomanaa waagi gobolkii baa dhacay hal la afuro markii la yiri waxba ma afurayaba waa kusii dabaqabtay berrina waa kusi dabaqabtay kaasaa wisaa la dhahaa rasuulka waa ka reebay caleyhi salaatu wasalaam saxaabada markay dheheen inaka tuwaasil ya rasuul allah inii lastu milakum inii udcamu usqa bu yiri waa la waraabiyaa oo la quudiyaa anigoo kale ma tihin bu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka waa ka reebay naxariis iyo dhimrin iyo inay naftooda waxba ayna mashaqeynin oo dhibin iyo taasuna nabiga wala jeeda caleyhi salaatu wasalaam falaw shariba hadduu cabo maan biyo walow jurca halka bashar allah ka dhige cinda suxuuri suxuurta agteeda suxuurta agteeda intuu weli an waagi baryin ayuu qofki asagaha afurin muunan afurin laakiin suxuurta agteeda bu wax cunay wuu suxuurtay falaa taxriima marka xaaraanta wisaalkii xaaraanta kudhici maayo wisaalkii xaaraanta ku dhici maayo ee qofka wisaalka laga hadlay waxa wey inuunan suxuurtina la imaanin afur muuna afurin habeenka o dhan wax mucunin muuna suxuura ka wey laakiin hadduu suxuurta wax cuna wax yarna ala ka dhige laa taxriima xaaraan marka wisaalka xaaraanta ma soo gelayo kuriha yukraha waxaa la nacaa dhawqu طacaami in raashin la dhadhamiyo oo qofkii cuntada karinaya ee afarka diyaarinaya inuu dhadhamiyo waa karaahiyo wax dhadhamiyo hadduu waayo oo uu iska ilaalin karo cuntada inay cunihiisa ay ku taraarto gasho inuu dhadhamiyo cusbada inay ku badatay iyo basbaaski inuu ku badan yahay waxdaas oo kale iyo inay bislaatay iyo waxba dhibaato malaha waxba dhibaato malaha leanna cunihiisi iyo calooshiisa iyo wixii manfadka iyo joofka gaara caloosha ama asagoo ka borinaya wa cilkun baa nacaa karaahiya xanje inuu ruugo inuu xanje ruugo hadduu intuu ruugo o dhacaankeedii iyo muwafirkii iyo xanjooyinkan hadda iska masnuuc ahe sonkortii wax la mariyay ulaqana sonkii waa buraya ka kac wey ah, wa baa iyadana la nacaa inuu rumaydo bacda zawaali qoraxda markay zuusho oo duhur la gaaro kadib in in la rumaydo lama ogolo oo waxaa baaba bay leeyihiin shaaficiyadu khuluufkii uu nabigu yiri alayh salam khuluufu fami saami adab cind allahi min miski khuluufkaasi luunka iyo urkaa iyo suudhaafka ilah agtiisa miski ka udgoon kaasaa baabay markaan iska goynin miskigaadi iyo wanaagaadi ilah agtiisa ku fiicnaa ayay leeyihiin culamada qaarna waxay leyihin wax dhibaato male khuluufu famusaayimkuna ma aha wax ilkaha iyo rumayeelaanta ku saabsane waa wax macidada iyo caloosha kasoo kacayo gaajada iyo oonka uu keeno taana lamaba zuulin karo si kastaad u laa ku xulunse dhib maleh indhakuulasho inuu qofkii indhakuusha nin aha haween ahaad labada waa indhakuulan raggan wa indhakuulan karaan haweenkan waa indhakuulan karaane haddii curfigi caadada laakiin ay iskhilaafaan oo ragga sidan oo kale ragga indhakuun aan ah lagu aqoonina ceebba ay tahay dee curfi ba awal cibaado may aheene iska ilaali laa kuxulun indhakuurasha ma dhib malaha bu kule iyo inuu qabaysto xamaamka inuu galo oo qabaysto oo biyo iyo meelaha u isticmaalo dhibaato male nabiga ba alay waagoo beriya waa kii janaada ka qabaystay wayukra waxaa la nacaa likulli axadin qof kasta waxaa loo nacaa samtu yawmin maalin inuu aamuso ila leyl habeenka laga gaaro inuu dhaho ani aamus baan ku cibaadaysani maanto dhan baan aamusnaani cuntadaa layii ka joogo o ka istaagay waxyaalaha waxaa afuriye aamus laguma dhihin marka waxyaalaha jaahiliyada iyo ummadii hore ay sabayn jireen bay kamid aheed nabigan waa diiday alayhi salaatu wasalaam arrintaa ayadaa laguma cibaadaysan karo ah, falyaqul khayr aw layasmid marka lagu leeyahay khayr ku hadal ama iska aamus macnaheedu aamuska ku cibaadaysan ma ahee haddii aad xumaan ku hadli laheed ka aamus baa loo jeedaa ka aamus baa loo jeeda aamusku siyahantiisa cibaadada ma aha in marka xumaan aad iska joojinaysa mooyaane waman lazimahu qofku ku laazima qadaau shayin oo waman calayhi qadaau shay shay qadihiis qofkii lagu leeyahay min ramadaana oo ramadaana maalmo ramadaana qofkii lagu leeyahay inuu qadeeyo oo soo afuray hadda ka hor ama kas buu afurayoo ama waxyaala mufadaraadki buu isticmaalay ama musaafir bu ama mariid uu caafimaaday calaa kullin qofkii qada lagu leeyahay min ramadaan yundabu waxaa loo suneeyaa an yaqdiya inuu qadeeyo mutataabican xaalu xirir cala alfawri si dhaqso ah ayagoo wada socda inuu qadeeya sunna ah saas sunna ah oo markii aad caafimaadda ama safarta kasoo noqotaba maalmihii qabaha inaad kala joojinin baa wanaagsan leanna ma ogid maniyada iyo geeridu inay maarata kugu degdegi doonto warwama haysid waqti muwasacaan haystaa waad dhihi kartaa ramadaanka kale inta laga gaarayo laakiin hadda cumrigaada warwamaysid inuu waasax yahay in kale warwamaysid marka waxaa sunaa inaad xiriiriso haddana calal fawri aad ku wado laakiin haddaad cala talaaqi ku wado mutafariqaad ku wado kala soonto maalinba aad maalin soonto haddana dhowr maalmood kadib maalin kala aad soonto ayaduna waa ka asaxaysaa walaa yajuuzu ma banaana an yuakhira alqada qadihii inuu dib dhigo ramadaanka qadihiisii ilaa ramadaana aakhara ilaa ramadaan kale laga gaaro biqayri cudur cudurdaar la-aan isagoo cudurdaarah ku reereeji ramadaan kale inuu gelo arrintaa ayadaa ma wanaagsana mana banaana fa in akharahu hadduuse dib dhigo bilaa cudurin cudur la-aan ayuu dib dhigay laazimahu waxaa ku laazimaya maca alqadaa'i qadaha maciisa can kuli yowmin maalin kasta uu soomaya muddu acaamin mud raashin ayuu bixinaya ramadaan kale u gaaro soo maaha ramadaankaa kale markuu gaaro kaas addahe waktigiisa la jooga uu soomayaa kadib deena qadii baa lagu leeyahay marka uu qadaynayo maalin kasta uu qadaynayo wuxuu raacinayaa kooba raashina kooba raashin ah, u raacin wawa aathimu waana dambaabay ah, bitaakhiirihi biduuni cudrin dibdhiga uu dibdhiga cudurdaar la-aan ayuu ku dambaabay fain akhara hadduu dibdhigo ilaa ramadaanayni ilaa laba ramadaan buu dibdhigay ramadaankanuu dibdhigay kukala hadana dibdhigay famuddaani laba mud baa lagu leeyahy maca alqadaai qadihii labada maalmoodna waa lagu leeyahay maalin kastana laba mud baa lagu leeyahay wahaakada sidaasu ku socon yatakararu waa soo noqnoqonayaa e, fidyadii bitakaruri siniina sanadyaha soo noqnoqoshadooda iyo sanadyaha soo noqoshadooda ayuu soo noqon sanad walba oo dib usii dhigto kafaarada kugu badanaysa iyo fidyadii iyo raashinkii waman maata qofkii dhintay wa calayhi soomun isagoo soom lagu leeyahay buu dhintay watamakana haddana makansado oo awood u yeeshay min ficli inuu soomo oo la imaado isagoo awood u leh buu soomi waayey markaasuu dhintay adcama caanu weligiisa ka quudinaya mudda acaami mud raashina ayaa laga quudinaya can kuli yawmin maalin walba adcama wuxuu quudinaya weligiisa can kuli yawmin maalin walba muddu acaamin mudda acaamin buu ka quudin hal kooba oo raashina ah ayaa laga bixinaya ma laga soomi diidan yihin shaaficiyadu lakin saama canhu waliyuhu xadii saxiixa wey man maata wa caleyhi siyaam saama canhu waliyuhu ayuu leeyihin qaarkood waa soomu nadarkaa loo jeedaayo xadii baa kusoo arooray rasul in ummi nadarad inay soontay ku nadartay wayna dhimatay sumican ah, ummi ka soon laakiin qaarkood waxay leeyihin waa waa mutlaq waa caam wey ah, saama canhu waliyhu man maata caleyh siyaam saama canhu waliyhu bin faslun yundadu waxaa la suneeyaa soomu sitati ayaamin lix beri soonkood oo min shawaala bishawaalin bisha shawaala ramadaanki waa soo soontay lix beri oo shawaal inaad ku darto siyaamu dahri buu nabiga ku magacaabay siyaamu dahri ah, waa sanad qof soomay oo kale ayuu lamid yahay sanad qof soomay maxaa yeelay alxasanatu bicashri amhaaliha wey soddon beri haddaa soontay oo maalin walbaba toban ajir uu ku ahaa maalin walba toban ajir uu ahaa soddonkiibaa toban lagu dhuftay meeqay noqotay marka meeqa bilood bay kusoo fadhiisatay ya tobankii bilood wey lixdii berina lixdii berina meeqay noqotay laba bilood marka siyaamu dahri saasay ku imaanaysaa sitata ayaam min shawaal in la soomo watundadu waxaase la suneeya mutataabicatan in la xidhiiriyo tanil ciida ayagoo mutataabicatan xaalay tahay baa sunaa talil ciidda ciiddan la xidhiidho maalinta ciidda lama soomi karo wax xaaraan lama ogolee ciidda maalinta ka dambaysaba inaad soonka ku bilowd lixda shawaal aad israaciso saasaa fiican intaad cajizi laheed dadka qaar waxaa dhici karta inay basay uleeyihiin isniin iyo khamiis baan soomi ka dhamaado bishii shawaal ba ka dhamaato marka inuu iska xiriiriyaa fiican wa in faraqaa hadduusa kala geeyo oo isniinta iyo khamiista uu ku wado oo laba beri waxoogoo afuro saa ku wado jaaza way banaan tahay wa taasuucaa wa siyaamu taasuucaa yundabudaasi ku xidhan tahay waxaa sunaa taasuucaa maalinta taasuuca la yihahdo bishii muxaram ama zake bisha la yihahdo maalinta sagaalaadka yaa taasuuca la yidhaahdaa nabigana aleyhi salaatu wasalaam waa tamaniyey haddaan noolaado buu yihi sanadka soo socda waxaan soomayaa taasuca iyo cashura waana soomi lakin muuna soo gaarin rasuulka sanadkii uusaa lahaa isagoon taasucadii kale gaarin muxaramtii kale ayuu nabiga alay salatu rabic awalba dhintay wa caashuura maalinta caashuura la yidhaahdo waa toban markay tahay bisha muxaram ayaduna nabiga alay salam sanad dambigeed baa lagu dhaafaa buu yihi sanad baa lagu dhaafaa waana sunata muusa alayh salaam nabigana waa kudayday kudayaal yiro qaado waana amray saxaabadiisa waagi horena waajib bay aheyd inta ramadaanka soo degin cashuuro waajib bay aheyd kadibna suna muakada ayay noqoto ajirkii iyo thawaabkii nabiga alayh salaam ayuu u sheegay wa ayaam lbiidi wa sawma ayaam lbiid maalmaha cadcad maalmaha cadcad soonkoodaa la suneeyaa maalin marka hore way cadeede waxaa loo jeedaa mesha waxbaa ka xadfane habeenada cadcad maalmahoodaa loo jeedaa maxay yihi fi kuli shahrin bil kasta ayaamulbiidka inu ka sooma waa maxay athaalithu cashara saddexiyo toban markay bisha maraysa bisha maraysa ama dayaxu saddexiyo tobnaadka uu yahay wa taaliyihii iyo labada la xidhiidha taaliyihi taaliyeyhi taaliyeyhi labada la xidhiidha labada la xidhiidha waad garataa afariy tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka wey saddexdaa maalmoodba ayaamulbiid la yidhaahdaa ayadana sunada kusoo aroortay nabiga aleyh isalaatu wasalaam wlithnayni isniinta maalinta la yirahdo walkhamiisa khamiista labada maalmood acmaasha la bandhigaa tucrad alcamaal buu nabigu alay slam yowma alithnain wa yowma alkhamiis fa uxibu an yucrada camali waana saa'im anoo sooman in camalkayga ilahay loo bandhigo ayaan jeclahay isniinta khamiista gaar ahaan isniinta waxaa usii weheleysa waa maalinta nabiga u dhashay alayh salaam maalintii loo waxyeelay waxyiga kusoo degay rasuulka aleyh salaatu wasalaam wey wa cashri dilxija tobanka bisha dilxija la yiraahdo xajka loo nisbeeyey carafa la yiraahdo tobankeeda tobanka marka min baab tagliib waaye maalinta tobnaad waa ciida lama soomi karo sagaalka horaa lagu wadaa ashru dilxija ilahay baa ku dhaartay subxana watacala nabigana alay slam wuxuu yihi camal la sameeyo oo saalix oo maalmaha ka fadli badan ma jirto walaa jihaadu fi sabiili illahi buu yihi rasuulka aleyh isalaatu wasalaam qofka naftiisa iyo maalkiisaba intuu jihaadka la aaday aan waxba ka soo noqonin mooyeene walashhuru lxurum bilaha xurmada leh ayagun in la samaa fiican wa hiya bilaha xurmada leh arbacatun horta waa afar qur-aankaana sheegay ina ciddata shhur cinda allahi itna cashara shahra fi kitaab illah markaasu wuxuu minha arbacatu xurum afar bilood baa oo xurmo leh ayaa kamida ah. sunnada marka afartii magacawday dulqacda bisha dulqacda la yidhaahdo waxaa loogu magacaabay yaqcaduuna cala alqitaal dagaalka bilahaas man dagaalami jirin jaahiliyatan islaamka ka hor marka si dagaal kusoo wadaan nilqacdaa horeyse markii la gaaro dagalka ma fadhiisan jirin way joojin jireen wadulxija xajka midkii loo nisbeeyey waa la xajiyaa wlmuxaram bisha muxaram yihahda sanadka kowiisa ah shuhuur islaam ashuhuur alqamariya bilaha isaga ee qamariga bisha ugu horeysa sanadka kowiisa ah muxaram baa la yihahda safar bishii waxaa weeyaan labaada islaamka saas ku socon wrajab rajab mudar baa layihahda jumaadal akhir waxay udhexaysaa shacbaan ayaduna afartaa bilood oo saddex ay xiriiraan midna ay ka go-an tahay iyo ashhur xurum layihahda in la soomaa fiican way fiican tahay wa afdalu sowmi soom waxaa u fadli badan bacda ramadaana ramadaan markii laga soo tago almuxaram xadiis baa kusoo arooray shahrullahi muxaram buu yiri in afdal sowmi afdal sowmi bacda ramadaan shahrullahi muxaram salaada waxaa u fadli badan salaatuleyl markii eh, soonka salaada faradka ah eh, waajibka laga soo tago salaatuleylka ugu fadli badan soonna waxaa u fadli badan marka ramadaan laga soo tago shahrullahi muxaram bisha muxaram la yirahda ilah baa isku ilaafeeyey loo ilaafeeyey shahrullahi baa la yihahdaa shuhuurtao dhan iyo biloo dhan ilahay uu leeyahy subxaana wa tacaala uma rajabu rajab baa ku xigta uma shacbaanu shacbaan baa ku xigta xataa caaisha ay tiri nabiga alayh salaam bil muuna wada soobin aan ramadaan ka ahayn shacbaan mooyeene kaana yasuumu kulluhu baa soo orortay aktharuhu baa soo orortay taasaa lagu fasiray shacbaan o dhane inta muxaram cashura sanad lagu dhaafaye tan laba sano marka fadliga nabiga sala allah alay slam fiiri wixii nabiga calayh salaam sunadii maaratay diintiisa lagu jideeyey yaa ka fadli badan wixii diimihiia lagu jideeyey cashuraa muse muusewi wey laakiin carafa waa muxamedi sala allahu aleyh wasalam marka dicfayn wey labalaab wey yowma umm carafa ilaa lilxaaji qofka xaajiga mooyeene qofka xaajiga ah bicarafata carafana taagan fa fitruhu maalintaa inuu iska afuraa afdalu fadli badan nabiga calayh salaam galabtii carafaha waxaa loo geeyey umulfadl ayaa ugeysay cabas cabdullahi bin cabaas hooyadiis yaa dhiil ugeysay markaasuu cabay asagoo saaran hashiisi rasuulka sala allahu aleh wasalam marka qaطcan maalintaa nabigu waa afuraa ma soomin sala allahu aleyh waali wasalam cibaadaha maalintaasi xilligaas cibaadada iyo allabariga iyo mxuu ahaa ducada iyo aad loo badinaya marka inaad daciifto lama rabo ood teendhooyinka hoos gasho fain saama hadduu soomo lam yukrah lama naco buu kuleyay haduusa iska soomo oo mashaqadii iyo xooggii iska xumbaarto dhibaato male lam yukrah laakinahu tarku lawlaa ayuu kuleyay in laga tagaa owlaah dadka laga ayaa wanaagsan qaarkood waa karaahiye wey wayukrahu waxaa la nacaa sawmud lakin dadka aan carafa maalinta taagneyn ayagu inay soomaan oo ajirka faraha badan ee labada sana wax lagu dhaafa ay helaan ayaa ufiican oo xujayna hadday xajka aadaan adigoo meel cilla lagagama tegin maalinta carafaad haysataa ood soomaysaa o ayna soomaynin wayukrahu waxaa la nacaa soomu dahri sanad indahriga eh, in la soomo soomu dahriga iyo soomu sana way kala yihiin dahriga loo jeeda soomka oo la joojinaynin baa loo wadaa sana sanad oo la soomo yani waxaa la wadaa soomka qofka uu wadaayo ayaa la wadaa ama sanadkii o dhan waxaa soo geli marka sanadkan adila dhaho ciidii baa soo geli oo xaaraan in la sooma ay tahay ay soo gelaysa waajibaadka laga inay soo gasho marka haddii uuna qofka uuna arrintaa iyadaa ay ku dhacaayo waa inu iska ilaaliya yukrahu soomu dahri boqol soomka waa kalihiin iyo soomu boqol soomku waa saddex bilood iyo toban beri saddex bilood iyo toban beri wey boqolka maqlayso laakiin dahrigu waa laba iyo toban bilood wey in darahu hadduu dhibaayo ay karaahiya tahay soomu dahrigu adudhibayo qofkii oo sanadkaa inuu soomo dhibbay ku tahay mashaqo naftiisa inuu cadaabo ma aha ina linafsika calayka xaqan buu nabig alay salaam yihi aw mase fawata xaqan xaq uu tagsiinayo xuquuq kaloo lagu lahaa oo ehelkiisa ku lahaa oo martida ku laheed waajibaadkii kale ayuu dayacayaa ina linafsika calayka xaqan walaahlika calayka xaq oo kudhiji nabig alay slam xadii abu darda xadiid eh, salmaan liabi darda abudarda u tagay salman farisi markii abudarda u ka reebeen wa sadaqa salman waa kii nabig yiri alayh salatu wasalaam ina linafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa walizawnika calayka xaqa facdi kuli dii xaqin xaqa qof walba xaqiisa sii haasuu nabiga alayh salatu wasalaam yiri ow fawata xaqan xaq hadduu tagsiinayo wa ilaa haddayna madarana ku ahayn xaqna uuna markaa ka tegayna xuquuqdii iyo waajibaadka kale uu sideeda u gudanayo lam yukrah lama naco soo mudahriga lama naco marar badanna waa lagu shabahay oo fakaanama saama dahru fakaanama saama dahru wixii wax lagu shabaho oo wanaag dirti lagu shabahana isagana waa wanaagsan yahay haddii isagana waa wanaagsan yahay laakiin inuu eh, maalmihii ciiddaas sooma hadday dhacdo taa ayada waxba kama jirto laa saama man saama alabad buu nabig alay slam ninka weligii sooma oo ciidaha xataa ku dara wayaxrumu ama xuquuqa kaa tagto wayaxrumu xaraama walaa yasixu weliba uunan asaxaynin aslanba sawmu lciidayn labada maalmood ee ciideynka laba ciidood baa jirta ciidulfitri iyo ciiduladxa labada ciidood in la soomo ma ansaxaysaba sina kuma ansaxayso aad qofka isku daya soonkiisa ma guntamayo wa ayaamu aklin wa maalin cunto la cuno oo la cabo oo dikriga ilaahi subxana wa tacaala iyo damaashaad iyo farax la rabo wey ah, ma marka qofka waa inuu farxaa la rabaa wa ayaami tashriiqi iyo maalmaha ayaamu tashriiqa la yihaahdo wilba walad baa la yihahda tashriiq wa hiya halaaatun saddex beri wey bacd aladxaa ciida ciiduladxada la yidhaahda carafa saddexay badee ciidda ka dambayso kow iyo tobnaadka iyo labay tobnaadka iyo saddex tobnaadka yo ayaamu tashriiq la yihahda ayaamu minana waa la dhahaa oo xujayru minay joogaan oo dhagaxtuur u joogaan ayaamu macduudaadna qur-aanku ilahay ku yi wadkuru llaha fi ayaami macduudaat ilahay waa yiri intaba waa la dhahaa wa sawm wa sawm yowmi yowmu shak maalinta yowmu shakiga in la sooma iyaduna waa la nacay yowmu shakiga waa muxuu yahay saa kuu sheegaya wuxuu ku yidhi wahuwa yowmu shaki an yataxadatha waa inuu ku sheekeeyo biru'yati aragtidii bisha yowma halaathiina maalintii soddonka bisha ay aheyd min shacbaana shacbaan soddonkeedii inuu ku sheekeeyo ru'yada iyo aragtida man qof qofkaasoo laa yahbutu uuna sugnaanaynin biqowlihi qowlkiisa qofkii uuna bisha ku sugnaanaynin inuu sheego oo banar ka yihahdo aan la qaadanaynin oo dadkii laga qaadanayo shuruuddii la qaadanaya aan laga helin xorkii mxuua muslimkii xorkaha ee cadligaha dakarkaha ma aha yaa wuxuu sheegay inuu bishii la arkay ayuu sheegay man laa yahbutu man qofkii laa yahbutu una sugnaan biqowli hadalkiisa uuna ku sugnaanan min cabiidina wa fasaqatina wa niswatina wailaa haddaynan sidaa ahayn falaysa biyowmi shaki maaha a yowmi shaki maaha oo haddii tacriifkaas iyo qeexidaas la waayo yowmi shaki lama dhaho wax sheegayba ma laha ama maya bilshii eh, eh, eh, maalintii halaaiinkiiba ma aha marka yowmi halaaiin waa inay tahay min shacbaan waa in ishaacaad iyo warar la sheegsheego aan la hubin oon sugnayn waa in meelaha la sheegsheego haddaan laga qaateen ahayn waxyaalahaasuu marka kuqeexaya qaarkood waxay leeyihin soddonka markay tahay haddii ay dulmo iyo daruur iyo qatar iyo wax uu meesha qariyo wax sheegaba yuunasa jirin be ayadoo yowmu shaki wey culamada qaarna waa qabaan falaysa biyowmi shaki falaa yasixu ma asaxaya marka sowmu yowmu shaki in la soomo ma asaxaya can ramadaan laga soo laga soo laga soo laga soomo oo qofku inuu yihahdo maalinta yom shakiga ramadaan ahaan baan u soomi ka asixi maayo bale waxaa soo aroortay faqad casa abaqasim xadiid cimraan amaar camaar binu yaasir xadii camaar bal can nadrin nadar wa iyo qado midna kama soomayo wa ama tadawucu ah, bal waa idraab wey bashan bal yasixu wey marka bal yasixu can eh, nadrin wa baa ka asaxaya nadar iyo qadi iyo waa iska soomi karaa waa kii ma ahaa taas soonka ramadaanka bala diidan yahi wa ama tatawucu miya sunno bihi maalinta yowmushakigaa ah la soomo in maalinta yowmushakigaha ah soon sunno ah oo tatawuca laiska soomo fain waafaqa caadatan lahu waa la fiirinaya hadday waafaqda caado uu lahaa oo ninka maalin waa soomi jira maalin waa furi jira yom siyaamu yom ifdaaru yom buu ku socon jir siyaamu dahr siyaamu daawuud nabiy llahi daawud soonkiisa alayh salam buu ku socday maalintuu soomi jirayna yowmushakiga ku hagaagtay in waafaqa caadatan lahu hadii waafaqdo o mase wuxuu la xiriiriyey maalinta mushaki maa qabla nisfi shacbaan shacbaan niskeeda ka hor ayuu soomayey ila nisfi shacbaan in soonka laga bilaabo lama ogolo shacbaan niskiisa dambe aakhirka shan iyo tobanka dambe lama ogolo laakiin hadda nis ka hore aad soo waday niska dambe kula soo galo dhin ma laha Ah, dhib maleh akaru eh, shacbaan waa kii nabiga soomi jiray alayhi salaatu wasalaam marka qofkii yowmu shakiga soomaya haddii caadadiisa waafaqdo maalin uu soomi jiray waafaqday isniin iyo khamiis buu soomi jiray isniintii ama khamiistii ku hagaagtay aw mase wasala wuxuu la xiriiriyey maalintani bima qabla nisfi shacbaan nisfi shacbaan wixii ka horreeya uu soo waranay waafaqday saxa waa asaxayaa wa ilaa haddaynan waafaqin si sidaan sheegnay in lam yuwaafiq caalatan lahu haddaynan waafaqin ama qabla shacbaan nisfu shacbaan uuna soo la soo xiriirinin lam yasix ilaa xaraam weeyaan walam yasixa mana asaxayo wayaxrumu waxaa xaaraana sawmu maa bacda nisfi shacbaan shacbaan niskiisaba haddii la gaaro oo hadda kahorba soo soomin inaad shacbaan niskiisa un soon ka bilowdo arrintaa xaaraan weyaan bu kuleehay in lam yuwaafiq haduuna waafaqin caadata caado u lahaa oo maalmuhu soomi jiray isniin iyo khamiis aana waafaqin walam yasiru una la xiriirinin wixii ka horeeyey bimaa qabla wixii ka horeeyey hadduuna la xiriirin shacbaan niskeeda baan ka bilaabi lama ogolo waman dakala qofkii gala dakhala fii sawmin qofkii soom gala oo sooma ow fii salaatin salaad buu galay fardin farada fardin soomka salaada labadaba unoqonaysaa soom farada ama salaad farada adaan ada kaana haya oo xiligiisi buu joogaa soonkan oo ramadan ama waa o amase qadaan qada ahaya o amase nadara nadar ahaya xaruma qadcuhumaa labadaas ama salaada ama soonkaasi waajibka eed gashay inaad goyso ood dheda ka goyso ka baxdo lama ogolo ah, fain kaana inaad kaga dhex baxdo sax ma aha ood goyso ah, xaaraan weeyaan ilahin wuxuu le walaa tubdiluu acmaalakum camalkiina haburinina fain kaana nafla haddayse suno tahay soon sunaa u ahaa ama salaad sunaa jaaza way banaantaha qadcumaa in la gooyo asaaim mutadawi amiiru nafsa qofka soo saaman ee mutadawic ah naftiisa amiir buu yahay inshaa saama wa inshaa afdara tirmidi iyo axmed uu soo saaray albanina waa kale saxiix weeyaan saxiixjaamicu ku saxiiyalay asaaim qofka sooman almutadawic ee soonkii sunada sooman amiiru nafsi naftiisa isaga madax u ahoo inshaa hadduu rab saama waa wadaa soonku insha haduu rab afdar waa furaya nabigeena aleyh salaatu wasalaam waa kii lahaa intuu cunto mahaysan ha waan soomanaay keena waa dhihi jir waa kii dhihi jir rasulka alay slam iska afuray waxba dhibaato malaha sooka sunnada faslun fi lictikaafi ictikaafkii buu ku saabsan yahay luzuumu shay baa ictikaafka luqada lagu yirahda wax la laazimo ayaa ictikaaf la yihahdaa nacam maxaa yael aayaddii qur-aankeeda wahum yackufuuna calaa naam mm, naam caleyh caakifiinna waa jirta iyadana tii kale markay gudbeen maxay ahayd faatow calaa qowmi yackufuuna ayb wahuwa sunatu marka agga luqada way taasi sharcan waa un allabthu bilmasjidi min shaksin maqsuusin biniyatin qof inuu maaragtay shuruud laga helo daa'ir oo mari doono inuu masaajid ku nagaado niyana la imaado taqaruban ila allahi subxaana wa wahuwa sunatu fi kuli waqti kasta ictikaafku waa sunno ramadaan ama keyrkii sunno wey inaad masaajid markaa tagta iska niyato niyat ayaa sunnaa wa fii ramadaana bisha ramadaan buu aakadu sii adag yahay bisha ramadaan oo bil cibaado oo khayrka in la badiyo la rabo ah, marka in la itikaafo ramadaanka ayaa sii fiican walcashru awaakhir tobanka u dambeeya aakadu sii adag sababtu waxaa wey tobanka dambe lialabi leylati lqadr leylatu lqadr baa laqalbaya la raadinaya qofku masaajid kusoo xaroodana sina ku dhaafi maayo qofka leylatu qadarka raadinaya tobanka dambe hadduu masaajid kusoo xaroodo qofka iyo leylatu qadar isma seegayaan ah, shaki loogama qabo inuu leylatu qadar waafaqay marka mushaki baa laga qabaa masaajidku fadhiyaa jamaacadii ku tukanayaa ku cibaadaysan ku taraawaxiisan masaajidka bu joogaa itiqaar agee mar kale samada mari meeshan bu soo mari ka itiqaarka marka yunusuka yunuska kaadhin waxaa la arki karin helin la heli karin habeenaa lagu qariya lakin habeeniga dad gacanta ku dhigta ka war tiraado iga fakan maayo waad waafaqi bitawfiiq illahi subxaana watacaala wabiidnih ilah aduu kuwaafajiyo adiga ka bixin ayib wa fii ramadaana akadu wاlcashru awakir tobanka dambe aakid tobanka dambe ee lidalabi leylat اlqadr leylatqadrka dalabkiisa dartiis wayumkinu waxaa sunaa wayumkinu waxaa suuragal ah an takuuna inay leylatulqadr ka ahaato fi jamiici ramadaan saas ku ramadaanka idil inay hadba habeenba meel iska degto sanad walbaba habeen tobankan hore iska noqon kartaa buu ka wadaa tobanka hore way noqon karta tobanka dhexe noqon kartaa wa fi lcashri alawaakhiri tobanka u dambeeya arjaa lagu raja badan sida raajixa waxaa weeyaan leylat qadar tobanka dambe ku jira xatman tobanka dambe ku jiraa tobanka horena kuma jiro tobanka dhexena kuma jiro nabi sala allahu aleh wasalam isagoo eh, eh, masaajidka ku ictikaafayo tobanka hore jibriil baa u yimid wuxuu yihi in aladii tadlubu amaamaka bu nabi alay salaam jibriil ku yihi waxaad raadinaysa ka horeeya maxamedow tobankii dhex haddana markaasa waa ka horeeya tobankii dambe markii la gaaro saxaabada ugu baaqay oo yihi tobanka dambe weliba ayaamaha habeenada witirka ku dadaala marka tobanka u dambaysa ku jiraa waxaa loogu rajo badan yahay lakin layaal witri marka lama kala qaadi karo oo todoba labaatanka un si dadka qaar ay uqaateen sabca wa cishriin bes ay dadaalayaan wixii ka dhamaatana leeltuqadar kuwaba heleen taas sax ma aha bale nabiga xilligiisa sala allahu alay wasalam marba waxay noqotay xaqiiq ahaan oo xaqiiqada ay noqotay leylata xaadi xaadi wa cishriin labaatanaad abi saciid alkhudri xadiidkiisa nabiga alayh salaam uu yiri tobanka dambe soo gala markay soo galeen wuxuu yihi anoo ku sujuudaya dhoobaan ku riyooday yaan yaan yaan arkay oo leylatuqadarka calaamadaasa lagu tusay marka habeenkii tnaadba roobkii daayay salaata subax nabiga alay slam dhoobada ku sujuuday wejigiisi iyo sankiisi dhoobadii ayaa lagu arkay marka habeenkaasi leylatulqadarka waxay noqotay ko iyo labaatanka marka waxaa raajixay leyihin culamadu tobanka u dambeeya habeenada witirka ah yuu ku gurguuraa sanadkan hadduu ko iyo labaatan ah sanad wuxuu noqon kara saddex iyo labaatan sanad wuxuu noqon kara toddoba iyo labaatan sagaal iyo saasuu noqon karaa wa fi lcashri alakhiiri arja wa fii awtaarihi tobankaas dambe awtaartiisa habeenada tirada isdheer witrka ko iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan ayaa witr la dhahaa ya arja lagu raja badan yahay wafi lxaadi waalxaadi xaadi walcishriin iyo wathalithi walcishriin ko iyo labaatanaadka iyo saddex iyo labaatanaadka ya arja lagu raja badan yahay marka arja layaali hadal badan baa ku jira lakiin habeenada lagu raja badan yahay ko iyo labaatanka iyo saddex labaatan kamid toddoba iyo labaatankan waa kamid xadiid ubay bnu kacb radi allahu canhu waa kii dhaaranayay xadiid saxiix ku sugan wayukiru wuxuu badinayaa fi leylat اqadr habeenka leylat qadriga wuxuu badinayaa ducadan allahuma inaka cafuw tuxibu lcafwa facfu cani ducadan u badin ilaah waxaa tahay cafuw allah iska saamaxa ee iska dhaafa dadka musiiiinta ee dembiga galay iskaba cafiya markay toobad keenaan tuxib lcafwa dadku inay cafiyana waa jeceshahaye facfu canii wa tawasul illahi sifada ilahi baa lagu tawasulaya subxana wa tacaala sifat lcafw ilahi ilahi subxaana facfu canii caaishuu baray nabiga sala allah alay wasalam oo tiri nabiga allahu haddaan leylatulqadar la kulmo maxaan dhahaa quulii allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafa facfu cani saa dheh bu wa aqalu lictikaaf ictikaafka waxa ugu yar lubthun in la nagaado weeyaan masaajidka lagu nagaado wainqalaaba yaraadee bishardi niya niyana lala imaado shardi weeya niyadu inama acmaalu biniyaad in lala imaado wa biziyaadati cala dumaaniina dumaaniinada inuu ka ziyaado inti dumaaniinada xasiloo salaad marki la tukanaya rukuucda sujuudda dumaaniinada in ka yar koraysa waa inuu ku nagaado masaajidka kownuhu musliman baa shardia shuruud ictikaafki buu galay inuu muslim yahay baa shardia qofka muctakifka ictikaafayo caaqilan caqliga majruun iska fadhiya waxba kama jiro saaxiyan qof waa inuu yahay baraarugsan oo soo jeeda yani maskaxdiisa imaankiisa xaadiryiin baa laga wadaa saaxiyan wuxuu ka ixtiraasayaa almuqmaa calayhi kii lamiyar daboolay maqluub caleyha ee laga qaalib noqday caqligiisiba uu tagay ee waxba aan ogeyn muqmigahay miyir daboolmay kaas saaxiya kasoo horjeeda marka waa inuu qof saaxiya soo jeeda yahay oo yani uu uunan ahayn qof miir daboolan khaaliyan waa inuu khaali ka yahay oo uu ka maran yahay min alxadathi alakbari xadadkii weynaa xadath akbar haddaad maqasho waa jinaabada xaydka nifaaska saddexdaasa waxaa la dhaha xadath akbar baa la dhahaa wixii qabays waajibiye wey waa in labada saddexdaas uu khaali ka yahay saddexdaa haddii midkood uu qofka uu qabo masaajidka maba joogi karo mukthi lmasjid baan loo ogolanba masaajidka lagu nagaado wa fi lmasjidi inuu masaajidka haddii laakiin uu xadadkii asqarka islaani yahay masaajidka waa joogi karaa waa joogi karaa wa fi lmasjidi masaajidka gudihiisa inuu ku jiraa laga maarmaana waa shardi wey shuruudda itikaafka waxaa kamid a ah an yakuuna fi lmasjid jumhuur ahlicilmi saasay ku tageen saasay ku tageen masaajid waa inuu yahay qur-aanka kuso walaa tubaashiru wa antum caakifuuna fi lmasaajid fi lmasaajid waa soo arortay walow mutaradidan haba ku noqnoqdo fi jawaanibi dhinacihiise maba fadhiisaninba waa niyooda niyatu ictikaaf markaasuu deena ku wareego saa u dhex soo socdaa ag usoo socdaa ag usoo socdaa muctakif wey inuu fadhiisto laazim maaha walaa yakfi kuma safilla mujaradu lmuruuri iska socod u mujarad ah oo intuu irka kasoo galo irka kale ooga baxo taa kuma filla ictikaaf wal afdalu sida fadliga badan kownuhu waa inuu ahaado qofka muctakifkaa bisawmin sawm inuu dhaco isagoo sooman khuruuja can ilkhilaaf inuu khilaaf laga baxo maalikiyada waxay qabaan qofka muctakifkaa waa inuu saa'im yahay oo sooman yahay ayay qabaan marka jumhuurta waa diidan yihiin laakiin khuruujan can ilkhilaaf in khilaafa laga tago cibaadadii iyo khayrkeeda uu kuusii bato inaad soomantaha sii fiican wa fi ljaamici masaajid jaamica ee fi masjid اjaamic masjid jamic waxa dhaha masaajidka jumcada iyo jamaacadaba lagu tukado ayaa jaamic la dhahaa haddaan masaajidka jumca lagu tukanin jaamic lama dhaho wa fi jaamici masaajidka jaamic ee jumcada lagu tukado ayaa faacan suwar hadhow bixitaan iyo jumcada masaajidka kusii tukanayo u dhihin asagoo muctakifa marka meeshuu ku ictikaafayo inuu jamaacada iyo jumcada iyo kuwada tukado ayaa la rabaa wa an yanqusa can yowmin waxaa sunno ah yanqusa inuu ka nusqaamin can yowmin maalin ugu yaraan maalin inay tahay waa kii marka cumar bn khadaab radi allahu canhu siyaamu eh, eh, yom o leyla ayuu ku nadray ofi binadrika ofi binadrika o ki nabig alay slam ku yidhi walow nadara alictikaafa hadduu ictikaaf ku nadro fi masjid alxaraami masaajidka xurmada leh ee kacbada ah ayuu ku ilah waa sharada aan ku nadray inaan masjid alxaraam oo maka ku yaala kacbada kaa inaan inaan maaratay aan ictikaafo ayaan ku nadray aw ilaqsa ama masjid alaqsa baytulmaqdis ku yaala aw masjid almadinati masaajidkii madinati rasuuli lahi sal l slam masjid nabowi kaasuu ku nadray tacayana nadarkaa waa caynoobaya waxa uu ku nadray buu ku caynoobi waa inuu masaajidka ku itikaafo kii uu ku nadray inu ku itikaafo laakiin wa iska naaib noqon karaan qaarkood laakiin yujziu waxaa gudaya almasjid alxaraam masjid alxaraam waxaa ka gudi oo u taagan yahay canhumaa labadii kale waa kaa gudaya haddaa intaad masjid nabowi masjid madiina aad ku nadarta ama masjid aqsa laakiin masjid alxaraam aad ictikaafto waa kaaga filanta lanna eh, waa kaa gudaya laakiin masjid اmadiina intaad ku nadarto masjid اaqsa kaama gudayo we bkhilaaf اcagsi aw aqsa aw masjid اmadiina tacayana noobaya laakin yuzi masjid اxram canhuma bkhilaaf اcagsi wyuzi masjid madina an aqsa bkhilaaf cagsi waka walow cayana masjidan masaajid hadduu magacaabo hayra dalika saddexdaa masjid aan ahayn saddexdaa masjid ee fadliga badan ee laa tushad rixaalu ilaa ilaa halaat masaajid nabiga alay slam u yihi Eh, waxaan ka ahayn buu iska maarata cayinay masaajid hebel la yidhaahdo magaalada kudhex yaaluu yidhi kaasaan yaan ku nabri inaan ku ictikaafo hayra dalik saddex waxaan ka ahayn lam yatacayan ma caynoobayo yani ma laazimaayo saddexdaas masjid eh, waxaan ka ahayn waxba laazim kuguma aha waxba laazim kuguma aha kaad joogtay gurigaada iska joog wayafsudu lictikaafu ictikaafkii baa fasahaadaya waxyaalaha buriyuu ka hadli doonaa ictikaafka biljimaaci bisababi ljimaaci jimac buu ku buraa oo qofkii reerkiisi adu jimaaco u galmoodo waa ka burtay wbiinzaalin dejin uu shaawadi miniduu dejiye can mubaasharati taabasho darteed ah, walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi masaajid ayuu ilahi subxana watacaala mubaasharatin bishaawatin baan igu daray lakin qeydkaas shardi maaha mubaasharadaasoo dhan baa soo wadagalaya inzaalin can mubaashara hadduu mubaasharaba uu la dejiyo shahwadi dee bishahwatin waa iska taxsiil xaasil wey waa iskasii cadaynaysaan wain nadara hadduu nadaro mudatan muddo mutataabicatan xiriidha laazima waa ku laazimaysa wuxuu yihi shan beri isku xigtuu yiri santii beri waa inuu saas kuu xijisiiya fain kharaja haduu baxo qofkii muctakifka ictikaaf ah ku jiray bimaa laabuda minhu wax laga maarmaan ah oo aan laga maarmi karin laga maarmaana ah, ayuu u baxay ka akli cunto oo kale laga maarma inuu ubao laazim inuu banaanka aado ciddii kusoo cuno wainamkan haba suuroodo fi lmasjidi masaajka in loogu keenana ha suuroobe wa shurbin cabitaan ayuu u baxay waa goob lakin cabidda markuu ubaxaayo in lam yumkin fiihi haddayna suuroobi karin masaajka in loogu keeno bitaanka ah. kharaja lima laabuda wixii laga xaajatin xaajat linsaan insaanka baahidiisa iyo xaajadiisa gudashadeeda saxaro iyo kaadi waxbaa qabtayoo banaankaasi musqushu aaday walmaradi ama jiro darteed xanuun buu u baxayoo irbadiya waxbuu doontay walxaydi ama gabadha caadadii baa ku dhacday xayd darteed bay la baxday wanaxwi dalik wixii lamid oo cudurdaara lam yabdul ictikaafkiisa ma buraayo marka wixii soo gudto kusoo noqonaya halkasii wadaya wa in kharaja hadduu baxo min almasjidi masaajidkii liziyaarati mariidin qof mariid oo xanuunsan isbitaalka iyo guriga iyo kasoo booqan rabaa haa soo baxay aw salaati janaazatin janaaze salaadeeda masaajid kale meel kale musalahii lagaga tukanayo ayuu u baxay aw salaati jumcatin salaad jumco meel kale lagu tukanayo u baxay badala itikaafu itikaafiisa waa buray laakiin waxaa jirta masale la yiraahdo tacliiqu nadri oo aad tiraahdo marka hore ama ishtiraadu shiraad aad shardaysato ictikaafka oo tiraahdo waan ictikaafi laakiin waxaan kasoo reebanaya sitnaad la imaatay waxaa tiri ninkaa xanuunsanaya buuqanaya ka warhayay booqashadiisa kasoo reeban baa tiri hebel hadduu dhinto inaan ku tukado janaasadiisa raaco qabriga la aado iyada waan kasoo reebtay ictikaafki way banaan tahay wax dhibaataa mala saasay culamada qaarkood qabaan nacam sidii waxay u qaateen eh, xajkii bay u in xabasanii xaabisun famaxili xayu xabastani xayu xabastani wain kharaja hadduu baxo qofkii aadaamaya liminaarati lmasjidi masaajidka minaaradiisiibuu baxay minaarada masaajidka way fuuli jire bahal oo wax la taago oo eh, kor oo la fuulo dee dadka marka kor uu qofka maadiga fuul dhawaaq halka ka silaliyo oo hadda microfon ma jirin ay jirist hadda waxyaalo dhaadheer oo minaarado oo afarta gees oo fara badan baa la sameeyey awal hal xaba bahaa jirta halka xaba bas iyo minaarada ahaan jirta waxaan hadda afarta gees laga taagayo waxba kama jiro wain kharaja limanaarati lmasjidi masaajidka minaaradiisa u baxay wahiyo minaaradaas maxay ku taallaa khaarijatun way ka baxsan tahay canhu masjidka way ka baxsan tahay oo in minaarada aad fusho waxay keeni inaad baxdo masaajid ka baxdo halkaasay iska qotontaa liyuadina inuu aadaamona baxaya minaarada u fuuli rabaa jaaza way banaan tahay waa goorma in kaana hadduu ya huwa qofka minaarada fuuli aadaami raba almuadina araatiba muadinkii raatibkaa shaqadan oo u taagnaa hadduu yahay wey wa ilaa mid iska soo boora haduu yahay falaa maya mayma soo gelaya mid oo aan muadinka raatibka ahayn ictikaabkiisa ilaashado wain kharaja hadduu baxo limaa laabuda minhu wax aan laga maarmi karin oo qadaaulxaajihi haddaan soo mareynay iyo cuntadii iyo waxaasu u baxay oo niyadaas ku baxay oo doontay markaasuu fasaala weydiiyey canilmariidi qof xanuunsan oo ogaa wa huwa maaruna soo socda ibriiqiisa soo wato musqusug sii socdo iyo war hebel seeya xanuunkiisee ka noqday markaasaa loosoo tuura hebel waa ronya ama sidaasuu noqday daawa loo qoray waxbuu dhartu ka dhegeysta wahuwa maarun walam yucarij kuma leexaninse saa uguma qalleecanin jaaza way banaan tahay way bannaan tahay wain caraja hadduu ku salaabto liajlihi qofkii xanuunsaneed buu ku laabtay dartii oo kor istaagay hebel see aheyd buu yidhi badala ictikaafki ka buray wataxru shaqa kalo kale wataxrumu lmubaasharatu mubaasharada baa xaaraana taabashadii bishahwati lagu taabto ayaa xaaraana wayaxrumu cala alcabdi addoonka waxaa ka xaaraana wazawjati haweeneydi duuna idni sayidi in ictikaafaan baa ka xaaraan alictikaaf waa ka xaaraana duuna idni sayidi sayidkiisi oon fasixin addoonkii wazawji zawjkii oona fasixin zawjadii oon dhihi laana waa iska sunna ashyaadaha sunnada ana haweenedu waa inay ninkeeda idan weydiisa soonkiiba balayi ma soomi karto biduuni idni zawjiha wallahu aclam bilah towfiq sala allah waslam